kulan wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel waliba ha joogtaan waa axad weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka oktoobar sanadku waa labada kun saddex labaatanka barnaamijkeenii ciyaaraha door idaacadda magaalada muqdisho qodobada ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulamada jira horyaalka wadanka sbein ayaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta baalsha oo caawa tobanka habeenimo soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta atletico bilbaw kulan xiise badan waxaynu baalsha waxay og tahay in ay real madrid ha kaloo dhigay ee sevilia ay barbaro gashay sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka ugu xiisaha badana jira caawa waa dhanka talyaaniga weeyaan ac milan waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta yuventus kulanka wuxuu noqon doonaa kulanka ugu xiisaha badan ee maanta jira sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kaleeto horyaalka brmer league ayaynu eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee arsenaal chelsea qaladaadkii ay sameeyeen ayaa lagu ciqaabay iyadoona kooxda kubadda cagta ganars iyaguna waxaa weeyaan abitika weli ay wataan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta united iyaguna waa ay guuleysteen waxaay laba iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta sheffield united liverpool garoonkooda anfield stadium waxay ku xasuuqeen oo ay garaaceen kooxda kubadda cagta everton sidoo kale tuman city iyaguna waddada guulaha ay ku soo laabteen laba gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta breyton sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka talyaaniga kulamadii la ciyaaray inter milan napoli dhammaantood waa guuleysteen qodobadaas iyo qodobo kaleet aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddaynu ku bilaabno kulmada jira caawa iyadoona horyaalka bermaliig ah ay ciyaari doonaan kooxaha hstanvilla iyo weliba westham labadan kooxoodba waa laba kooxood markaa dhabcan aad aad wada dagaalama astonvilla weliba kooxda kubada cagta westerham markaynu eegno eh, astonvilla waxay ka mid tahay kooxaha xilli ciyaareedkan dhibcaha ugu badan horyaalka helay iyagoo markaas an eh, haddii ay badiyaanna eh, ay tegi doonaan sagaal iyo toban dhibcood oo hogaanka horyaalka keliya laba dhibcood ayaa looga hen doonaa astonvilla lix iyo toban dhibcood ay leedahay sideed kulan oo ciyaareen shan kulan ayay garoonkooda ama shan kulan ayay xilli ciyaareedkan badiyeen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta astonvilla iyo macalin unai waxaa aad aad loogu ammaanaya xilli ciyaareedkan in markaasi dabcan ay yihiin koox markaasi dabcan ku wanaagsan garoonkooda oo xilli ciyaareedkan saddexdii kulan garoonkooda ku ciyaareen saddexda kulanba way badiyeen waana garoonka philbak stadium caawan waxaa is wajahaya unai emire iyo weliba ninka lagu magacaabo david moys marka kulan xiisa badan ayaa ku dhexmari doona gegada haween ee astonvilla ku ciyaarto philbak stadium kooxda david moys markaynu eegnana xilli ciyaareedkan xilli ciyaareedkan aada yaday wanaagsan kooxda kubadda cagta westham iyagoo westham xilli ciyaareedkan sideed kulan oo ciyaareen afar kamid mid ah ayay badiyeen kaalinta sagaalaad ay ku jiraan hadii badiyaan waxay geli karayaan kaalinta toddobaad ayay geli karayaan haddii kulanka stanvilla ay garaacaan markaynu eegno markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta stanvilla ay weliba eh, westham ay wada ciyaaraan barbadhac ayuu kulankaasi ku dhamaaday iyadoona kooxda kubadda cagta westham afartan iyo jeer ay garaacday halka soddon jeer ka midna soddon iyo lix jeer ay garaacday marka labadan guulaha westham ayaa badan waynu arki doonaa labadan kooxo shantii kun ugu dambeysay westham oo kale keliya hal jeer ayaa la garaacay halka sidoo kale stanvilna hal jeer la garaacay marka laakiin stanvilla weli waxaa ka maqnaan doonaa hidigo muhiima ah sida ninka lagu magacaabo menges jacob ramsey bondia halka creswell iyo weliba ninka lagu magacaabo ben johnson ay ka maqnaan doonaan kooxda kubadda cagta westham westham waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolahaya oriola emerson ninka lagu magacaabo naif agwad cort zuma oo kabtanka ah caful edson alvares iyo ninka lagu magacaabo thomas sax halka jarod bowen iyo james wod bruce baketa iyo antony eh, antonio wayaan ay ciyaari doonaan halka kooxda stanvilla una ninka lagu magacaabo emiliano martines lucas digney power torres iyo consa ninka lagu magacaabo madcash iyo camara iyo digrlos ninka lagu magacaabo magnin diabi iyo weliba zanyola iyo oliwed kenis waa shaxda waxay ku ciyaari karaan kooxda kubadda cagta stavila dhanka talyaanigan haddiinu eegnana waxaa jira kulamo xiiso badan roma oo kale waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta moza iyadoona kulankaasi uu noqon doona kulan muhiim u yahay tobabare jose morino roma garoonkooda ee staadyaha olombica de roma ayay ku ciyaari doonaan jose morino kulankaa muhiim ayuu noqon doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta monza ay tahay koox aad u khatar badan kulankii ugu dambeysayna barbaro ayay geliyeen kooxda kubadda cagta roma markii aanu eegno kooxda kubadda cagta roma iyo monza monza ayaaba xil ciyaareedkan markii la eego ka wanaagsan kooxda kubadda cagta roma monza shantii kulan ugu dambeysay horyaalka wadanka talyaaniga ay ciyaareen shantaasi kulan waxa ay labo ka ah badiyeen halka saddex ka ah ay barbadhac galeen shantii kulan ugu dambeysay waa bitin oo lama garaaceen kooxda kubadda cagta monza markaynu eegno halka kooxda kubadda cagta roma iyo waxaweyaan kooiy tobnaad ay ku jiraan jose morino kooxdii sideed kulan oo xil ciyaareedkan talyaaniga ciyaareen saddex jeer ay badiyeen laba jeer waa la garaacay marka laba jeer barbadhac ay galeen saddex jeerna waa la garaacay sagaaliyo toban ay horyaalka dhaliyeen romel lukaku ayaa xil eh, ciyaareed badan qaadanaya markaynu eegno hormeel lukaku xilli eh, kooxda roma dhamaan kulamadii uu ciyaaray waa sideed kulan waxaana uu u dhaliyey toddoba gool halka lix kulan oo horyaalka talyaaniga uu ciyaaray shan gool oo u dhaliyey kooxda kubadda cagta roma ninka ugu khatarta badan waa romel lukaku marka waynu arki doonaa galabka waa kulanka dhowaan toddobada duhurnimo ama kowda duhurnimo ay soddon daqiiqo soo geli doona laakiin kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka dhexmari doona caawa tobanka habeenimo rubirban kulankaasina milan iyo weliba ayaa wada ciyaari doona kooxda cagta yuventus iyo ac milan waa labada kooxood oo markaa dabcan inaban caadayaan oo khatar badan waayana laakiin waxaa la haystay kooxda kubadda cagta a milan aniraada kooxda kubadda cagta yuventus tusaalahaan oo kaleeto kun ugu dambeysay ee wada ciyaareen kooxda kubadda cagta ac milan iyo yuventus kulankii ugu dambeeyey oo ay wada ciyaareen waa kulan fanandeli uu laakiin kulankaasi afar iyo saddex oo goolkulaada yuventus ayaa ka laakiin kulmadii xiisaha badnaa ama kulmada talyaaniga oo horyaalka oo kale kun ugu dambeysay waxaa eh, la garaacay kooxda kubada cagta yuventus laba jeer laba ka midna barbara la galay laakiin lixdii kun ugu dambeysayba waa betin kooxda kubadda cagta ac milan markay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta yuventus laakiin kooxda kubadda cagta ac milan waxay weyn doonaan golahayahooda lagu magacaabo megnan laakiin waxaa ciyaari doona golahaya aadaada ee ninka lagu magacaabo antonio melante ciyaryaankan waa afartan sana jir waana dooqa saddexaad ee golhayaha kooxda kubadda cagta ac milan sidoo kale xiryaankan waxa uu dhashay sideedii julaay kun sagaal boqol marka waa afartan sano jir marka kulanka asagayaa kusoo bilaaban doona sidoo kaleeto ciyaaryahanada sida fikaya timori ninka lagu magacaabo calabria iyo florenza iyo ninka lagu magacaabo rigider yasin cabdi weeyaan waa yaasiin adli iyo weliba yuusuf muusa rafaelio ijerod iyo bolsig ayay shaxda macquulka ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagtaysi milan laakiin ciyaaryahanada maqnaan doona waxaa kamid ah lagu magacaabo jekoweza sidoo kaleeto t hernandes oo maqnaan doona ismaaciil ben naasir oo maqnaan doona sidoo kaleeto golahaye megnan isaguna waxaa weyaan kulankii kulankan ganaxayo ku seegaya oo ma ciyaari doono halka kooxda kubadda cagta yuve iyagu waxa weyaan alexanderow danilow ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo waa bawel bogba weyaan oo isagu ma doono sanadada soo socotaba marka laakiin kooxda kubadda cagta yuve waxay haystaan ciyaaryahaano khatar badan sida ninka lagu magacaabo dusan falovic milik ninka lagu magacaabo fabio merati lucoteli robiot iyo weliba ninka lagu magacaabo philip costig isagana waa ciyaaryahaan khatar badan marka waynu arki doonaa caawa haddii kooxda kubadda cagta ac milan rikoodkoodii ay sii wadan doonaan markaynu eegno kooxda kubadda cagta yuventus sanadkan way fiican yihiin toddobiy toban ayay ka heleen sideed kulan oo ay ciyaareen xil ciyaareedkan horyaalka wadanka talyaaniga kooxda kubadda cagta yuve markaynu eegno xil ciyaareedkan sideed kulan oo ciyaareen shan jeer ayay badiyeen laba jeer barbadhac hal guuldaro afariyo toban gool ay dhaliyeen xil ciyaareedkan kooxda yuve waxay ku wanaagsan tahay dhanka iyo eh, difaaca oo keliya xil ciyaareedkan sideed kulan oo ay ciyaareen lix gool ayaa laga dheliya waxaan ishaya ninka la yihahdo stephen boli oo soo dhaweyn doona ninka lagu magacaabo misir milano waa la geliyay meza ayaana loogu ciyaari doona mar kulankan kulan xiise badan ayuu noo ahaan doonaa iyadoona labadan kooxoodba ay taariikh isugu leeyihiin horyaalka wadanka talyaaniga sare-eeda marka kulan xiise badan ac milan eh, sideed kulan oo ciyaareen toddoba jeer ayay badiyeen xil ciyaareedkan keliya hal jeer ayaa la garaacay lix gool ayay dhaliyeen sideed gool ayaa laga dhaliyey sanadkan inter milan iyo ac milan ayaa shidan oo marka la eego ac milan waxay doonayaan hogaanka horyaalka wadanka talyaaniga in ay gacanta ku dhigaan oo ay gacankuheyntiisiiay mar kale kala wareegaan kooxda cagta inter milan mar kulankan waxaa la saadaalinayaa in kooxda cagta ac milan iyo ventus barbadhac uu ku dhammaan karayo ama kooxda cagta milan ay guul gaari doonto kooxda cagta ventus laakiin waa kulan xiisi badan oo waxaa weyaan caawa tobanka habeennimo iyrobi dhuban ayaa kulankan la daawan doonaa tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. oh. oh, oh, oh. oh. isla kulamadii caawa la ciyaari doono ayaynu ku jirnaaye spain haddaynu eegno kooxa kubadda cagta barcelona ayaa ciyaari doonta caawa tobanka habeenimo waxayna ku ciyaari doonaan garoonkooda ee ku meel gaarka waana garoonka staadiah ee lagu magacaabo olombica lus oo dabcan waa garoon ay markaa dabcan si ku meelgaaraan ay ku ciyaari doonaan laba sano soo socda maadaama garoonkooda eh, dhismuhu ku socdo markaynu eegno kooxda kubadda cagta baarsha xilli ciyaareedkan xaalad dhibaato dhaawac ayaa haysata roberto lwandawiski sergio roberto de john rafinaha jolis kunte iyo bedri wilwaaye lamin ayaa malaya ka maqnaan karaya inkastoo lamina laleeyahay kulanka uu kusoo bilaaban karaya oo shaki laakiin keliya ayaa la gelinayaa barsha waxay kusoo geli karayaan caawa shahdan oo ah terstergan ninka lagu magacaabo marcos alonso christensen aruqow ninka lagu magacaabo joaw cancelow gafi iyo ninka lagu magacaabo romeo ciyaaryahanka daadayare lagu magacaabo fermin lobas lemin yamaal feran torres iyo wila joaw falakis waa shahda macquulka ah halka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletic bilbaw iyaguna waxa weeyaan waxay haystaan ciyaaryahaano khatar badan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo waa labada walaalaha nico williams iyo weliba inaki williams dani carshial iyo andre hareere iyo ciyaaryahaano khatar badan ayaa halkaa jooga oo uu ka mid yahay golhayaha xulka wadanka sbein ninka lagu magacaabo unai simon laakiin baarsha todobadii jeer ugu dambeysay oo ay badlabaawa la ciyaarayeen waa bitin iyagoo shantii kun ugu dambeysana markii la eego afar ka mid ah ay garaacday kooxda kubadda cagta baarsha kooxda kubadda cagta atletica bilbao atletic bilbow inay guul ka gaadho kooxda kubadda cagta barcelona waxay ugu dambeysay labaatanka january labadakunlabaylabaatanka markaasina wareegii lixi tobanka kubadda rey ayaa lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta barsha saddex gool iyo labo marka waynu arki doonaa laakiin xilli hore ama kulmadii ugu dambeysay baarsha way ka adkeyd kooxda kubadda cagta atletic bilbow markii aynu eegno kooxda kubadda cagta atletico bilbow sagaal kulan oo ciyaareen xilli ciyaareedkan horyaalka spain weyaan shan jeer ayay badiyeen kooxda kubada cagta baarsha iyagu waxaweyaan waa koox khatar badan xilli ciyaareedkan waa betin horyaalada markaynu eegno barcelona spain marka la eego waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan la garaacin marka laakiin kulanka soo socdo ilclassico weyaan marka barsha waxay doonayaan iyagoo ambitina in markaasi dabcan real madrid toddobaadka soo socda ay la ciyaaraan haddaba barcelona fursad ayay haysataa oo ay kooxda kubadda cagta madrid ay uga soo dhawaan karayaan laba kow iyo labaatan leedahay marka afar iyo labaatan ribcood ayay tegi karayaan dabcan ay gaaraan ama ay garaacaan koox kubadda cagta atletica bilbaw markaynu ogeyno koxda kubadda cagta madrid shan labaatan ay leedahay kow iyo labaatan waxaa eh, kooxda kubadda cagta baarsha atletic madrid laba iyo leedahay marka waynu arki doonaa caawa kulanka waa kulan xiiso badan iyadoona kooxda cagta real madrid ay isha hayso in ay markaa dabcan kulanka ay doonayaan in ay dhibco lumiyaan kooxda kubadda cagta barcelona iyadoona kooxda kubadda cagta barsha kulanka muhiim u noqon doona xilli ciyaareedkan barcelona waa kooxda xilli ciyaareedkan difaacoodii markii la eego waa gooldhalintoodii wanaagsan tahay ko gool ay dhaliyeen xilli ciyaareedkan sagaal kulan oo ciyaareen laakiin atletic madrid ayaa ah kooxda xilli ciyaareedkan ugu wanaagsan dhanka goolhalinta saddex gool ayay dhaliyeen xilli ciyaareedkan horyaalka wadanka spain haddiinu eegnana markaan kulmadii la ciyaaray liverpool waa ay badiyeen oo markii laega laba gool waa laba gool waxbay ay ku badiyeen liverpool sanadkan waxaweyaan waa sanad markaa ay sameyn karayaan ama waa sanad ay horyaalka brmeliga meel fiican ka gaari karayaan ama ay ku guuleysan karayaanba liverpool laba gool iyo waxba ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta everton labadan kooxood waa laba kooxood kabad dhisan mareyseed marka laakiin sidaas ay tahayna liverpool mar weliba way ka adag yihiin kooxda kubadda cagta everton mow saalax ayaa bilaabay mowsala waxa uu muujiyey in markaa uu ka xun yahay in yahuudda ay inta badan dhibaato xoogan ka geystaan israa'iil isagoo eh, gacantiisa midig kusoo xirtay eh, calaamad muujinaysa dhiigga eh, xaqdarada ah ay yahuuddu ay daadinayaan ama ay dabcan dhibaatada ay ku hayaan falastiin markii la eego mow goolka uu dhaliyi muusan u dabaaldegin waxaana uu muujinayay in uu ka xun yahay xaaladda haysata walaalaha dhibaateysan ee falastiiniyiinta markaynu eegno mow saalax ayaa goolka koowaad bilaabay waa rigoor ayuu ahaa gool kulaad kadib mow saalax ayaa goolka laba dheliyey markii la eego darwin nunis ayaa goolkaasi ka caawiyey marka mow saalax laba gool ayuu dhaliyay isagoo dabcan weli mow saalax oo muujinayo inuu yahay ciyaaryahaan aada u khatar badan xil ciyaareedkan mow saalax kooiy kulan uu ciyaaray dhammaan tartamada idil waxa uu u dhaliyey gool halka afar gool uu caawin uu sameeyey marka mow inaba caadi maaha waxyaaryahan aada u khatar badan xil ciyaareedkana waxa uu dhalinayaa toddoba gool horyaalka brmeliga afar goolna caawin ayuu leeyahay marka sagaal kulan oo xil ciyaareedkan uu ciyaaray horyaalka wadanka ingiriiska marka mow isagu inaba caadi maaha markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan mar ay si kumeel gaar ahaan ah ayay horyaalka brmeliga ay gacanta ku hayeen laakiin kadib waxaa kala wareegtay kooxda kubadda cagta mancity oo ay kooxda kubadda cagta breyton ay garaaceen markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan sanad qurux badan ay qaadan waynu arki sanadkan haddii ay ku guuleysan karayaan horyaalka wadanka ingiriiska mancity iyagu waxa weyaan laba gool iyo hal ay ku garaaceen waa mancity xilli ciyaareedkan gurigoodii ama homkoodii ayay aada iyo aada uga wanaagsan yihiin julian alfares waxaa leeyahay eh, dhammaan eh, dhowr iyo tobankii kun lagu dambeeyey uu garoonka itixaad stadium ku ciyaaray golal ayuu dhelinaya marka lix gool ayuu ku dhaliyay garoonkiisi marka inaba caadi ma ciyaaryaankan qolyan alfares sidoo kaleeto ciyaaryaankan alfares xil ciyaareedkan waa ciyaaryaanka labaad ee ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta mancity marka laga soo tago haalan marka laakiin isagu waxa weyaan inaba caadi ma afar iyo toban kulan uu ciyaaray xil ciyaareedkan toddoba gool ayuu sii marayaa julian alfares afar goolna caawin ayuu sameeyey haalan ayaa isaguna waxa weyaan shabaqa soo taabtay haalan waayadanba waxa weyaan ma uusan dhalinin laakiin sidaas eedhaana xilciyaareedkan haalan sagaal kun horyaalka u ciyaaray waxa uu haystaa sagaal gool waxa uu muujinayaa weli inuu yahay ciyaaryahaan aada u khatar badan marka mancity inaba caadi maaha breyton way dadaaleen laakiin dadaalkoodii waxa weyaan meel cilaha ayuu ku dhammaaday mancity marka waxay dabcan ay yacni kooxda kubadda cagta mancity waxaa laga cabsanayay in saddex kulan horyaalka bermeligar la garaaco waayaha beb guardiola laakiin sidaasi way noqon kari weysay mancity waxa weeyaan Eh, haddii guuldaro ay kala kulmi lahayn breyton waxay noqon lahayd markii ugu horeysa taarikhda beb guardiola uu isagoo masity u macalin u yahay la garaaco marka masity iyaguna waxa weeyaan weli sanadkan way khatar badyihiin iyadoonan ognahay kevin debruni inuu dhaawac ka yahay laakiin kooxda kubadda cagta masity waa koox weli aada aad u dagaalamaysa united iyagu way badiyeen laba gool iyo hal kooxda kubadda cagta sheffield united ayay laba gool iyo hal ku garaaceen iyadoona kooxda kubadda cagta united hadda shan iyo toban dhibcood kulanka soo socdana horyaalka waxay la ciyaari doonaan kooxda cagta ee manchester city marka kulankaana waxa weyaan kulan xiiso badan mactomony waa la ammaanayaa waxa weyaan labadii kulan ugu dambeysay saddex gool ayuu sii dhalinayaa marka diego daylod isaguna waa la ammaanayaa marka ma united sidoo kale harmig waay xataa waxaa leeyahay waxa uu noqonaya ciiryahaan aada u khatar badan marka warka waxaa la aaminsan yahay in erigtanhaag markan uu harry maguire uu safi doono maadaama inta badan harry maguire ciyaaraha uu ciyaaro ama kulamada uu ciyaaro kooxda kubadda cagta manchester united ay guuleysato goordhowna waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee dhexmaray chelsea arsenal waxyaabaha dhacay waxyaabaha kulanka laga diiwaangeliyey markaynu eegno kulanka xisaab badnaa ee dhexmaray chelsea iyo weliba arsenaal labadan kooxoodba waa laba kooxdaad u qatar badan laakiin markaynu eegno kulankan waxaa laga diiwaangeliyey waxyaaba badan horta markii ugu taariikhda waxa weeyaan eh, in saddex ciyaaryahaan ay ugu qaalisan horyaalka bermaleaga hamar ay iska hor yimaadaan waxa waa markii ugu horeysay enzo fernandes oo waxa weyaan milyan iyo shan milyan laga bixiyey muskaseed oo ah ciyaaryahanka ugu qaalisan horyaalka wadanka ingiriiska sidoo kale digraras waa saddexda ciyaaryahaan oo xalay waxaweyaan garoonka wada galay sidaasi ay tahayna saddexda ciyaaryahaanba waxaweyaan xalay aad yaday wanaagsanayeen lacagtii laga soo bixiyeyna waxay u muuqdaan in markaasi dabcan ay u qalmaan oo saddexda ciyaaryahaanba waa saddex ciyaaryahaan aad yaad u badan xalay markaynu eegno diglan rice waxa weyaan isagu aad yaday wanaagsanaa waxa uu noqday ciyaaryahaan inabaanan caadiyahan kulamada muhiimka ah goolasho dhaliya diglan waxa weyaan isagu eh, waxa uu muujinaya in uu qalbo lacagta boqolka milyan ay arsenal ay markaa dabcan ciyaaryahankan ay kasoo bixiyaan haddaba ciyaaryahankan xilli ciyaareedkan waxau dhiri laba gool horyaalka premier league labada goolna waxay yimaadeen kulan markaasi muhiim ah oo ay u baahan tahay koox kubadda cagta arsenal inay shabaqa ay soo taabtaan sidaas ay tahayna arsenal innaba caadi maaha oo waxa ay ahaayeen kuwo markaasi dadaalay boqolkiiba boqol markanu eegno digland waxa weyaan waxa uu gool ka dhaliyay koox kubadda cagta united saddexda september markaasi oo arsenal saddex goolyaal kaga badiyeen sidoo kale xaleyna chelsea ayuu ka dhaliyay marka ciiraankan waa big game player wayaan kulamada muhiimka waa uu garanayaa xalay sidoo kale inso fernandes iyo moskasido aad yaday u dadaaleen galagar sidoo kaleet waa uu dadaalay maqail mudrigi isaguna waa uu dadaalay isagu waxa weeyaan arsenal mar ayuu ku beerigaanay laakiin waxa uu doortay kooxda kubadda cagta chelsea sidaas ay tahayna xalay waa uu ku wacdareeyey xalay bukaya saka iyo wiliam mataneli lama haynin laakiin waxa weyaan markii la eego chelsea ugu yaraan way u qalmeen inay guuleystaan oo ay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta arsenal laakiin qaladaad uu sameeyey murishi burgentino ayay kooxdu waxaweyaan dhibco ay u lumisay chelsea waxaa dareemaysa inay soo laabanayaan oo tartiib tartiib ay usoo laabanayaan markaynu eegno chelsea saddexdii kun ugu dambeysay oo ciyaarey horyaalku waa betin marka laakiin arsenal way ka khatar badan tahay chelsea markii la eego xilli ciyaareedkan arsenal xilli ciyaareedkan dhammaan kulmada ciyaareen hal jeer xataa lama garaacin marka xalay mar ku dhawaatay jelsia inay biitinka ay ka laakiin ma aysan noqon in kooxda kubadda cagta ganars ay markaa dabcan ay garaacaan col balmer ciyaaryahankan aad yaa loo amaanaya waa ciyaaryahaan haddii goolkulaad loo dhigo isagu waxaweyaan dhaliyaanta badan kool ayaa bilaabay kadibna mudrigiya ku xijiyay kadibna deglan rice ayaa qalada u sameeyey sanchez toddobaatan dabada goolka keenay kadibna tarasaad waa ciyaaryahan inabaanan caadi ahayn weyaan ciyaaryahaankan marka caadi maaha bukayo saak ayaa baloni soo xambaaray kadibna leandor tarsad ayaa goolkaasi dhaliyey warasha bugentina oo uga hadlay kulankan wuxuu yidhi waan u qalanay kulankan guuleysano laakiin way suurtageli weysay michael arteta isagana wuxuu leeyahay wuxuu ahaa kulan xiisa badan waynu dadaalnay laakiin arsenaal way dadaaleen kooxdeeda way dadaaleen laakiin wuxuu leeyahay chelsea waan ammaanayaa aadiid ayaa u ciyaaraya marka labada kooxoodba waa laba kooxood wada dagaalama laakiin chelsea kuma faraxsana barbaraha sidaas ay tahayna arsenaal way ku faraxsan tahay inay laba gool ay xilli dambe kasoo laabtaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markaan waxaynu eegaynaa falanqeynta kulankii xalay axmed dir ayaa ila jooga axmed bal soo dhawow waxaynu ku bilaabeynaa gaantar sewila kooxda kubadda cagta chelsea waxay ahayd kulan xiisa badan staffo bridge kulankaasi badi waxaa la saadaalinayay in kooxda kubadda cagta arsenal ay garaaci karayaan kooxda kubadda cagta chelsea inkastoo mar weliba kulankaasi waa kulan derbiya ee eh, sidaasi ay tahayna waxa uu ahaa kulan eh, bandhig qurux badan ee soo bandhigan labada kooxoodba barbaro ku dhammaaday adig ahaantaada kulankaasi muxuu kula ahaa ayaase u qalmay inay badiyaan arsenal weli waa abetin sanadkan weli waxaa weyaan rikoorkooda way difaacanayaan waa mahadsantahay cabdirashiid kulankii xalay dabcan wada daawanay ee udhexeeyay kooxaha arsenal iyo sidoo kale chelsia ee london derby wuxuuaa kulan adag oo sidii aan u filayna maahan si kale u dhacay waana dabcan waxaa premier league looga bartay ama kubada cagta dabcan kulankan wuxuu ahaa kulan udhexeeyey kooxda chelsia iyo arsenal chelsea oan ognahay kaalinta ay ku jirto iyo soo kabashada todobaadadii u dambeeyey ama bishii u dambeysay kulamayadii u dambeeyey ay ku jirtay iyo arsenal oo iska foom dhexaada ku jirtay kaalinna ku tartamayso ee dabcan arsenal ambiton ayay ahayd oo kulamayada dhammaan lagama badin marka wax baraajo ah oo kooxaha ay la gashay ay jireen kulankii u dambeeyey kooxda manchester city ayay dhabarka dhulka u dhigtay oo aysan in muddo ah ka badin waana sababta loogu rajeynaya in fifaalo wanaagsan iyo form wanaagsan ay ku jirto kooxda arsenaal taasina ay suurtagal tahay maadaama kulamadii u dambeeyey ee eh, gurigeeda jalsiya looga soo badinayay in arsenaal ay guul kala hoyan karto guriga jalsiya eh, laakiin ma dhicin marka dadka wax falanqeeya waa sababta ay u dhahayeen inta badan ee eh, jalsiya waa loo yaabaa laakiin jalsiya sidii loo maleysanayo macal u maleynaya ma ahayn shax eh, aniga lafteeda aan qancin markaan eego ayuu arteta la soo shir tagay eh, waxaa maqnaa qadka dhexe ee dhammaanba eh, kooxda arsenal timas bartia maqnaa bedelkeed xitaa fabio fiera maqnaa oo waxtari lahaa haddii la keeni lahaa gorgino oo aad moodid nin ka dhammaatay chelseana ka imaaday nasiib daro cid kastoo chelsea ka imaata arsenal waxba uma tarto siaarikoorka aad ogtahay marka waxay leeahayd ba in gorgino aad ba in yani uusan meesha waxba ka tiri karin khasaaro iyo lugooye mooyaane gorgino meesha wax kale uu jooga ma lahayn inkastoo arteta bedelkiisa uu ku faa'iday hardadaf iyo goola laga dheliyey arsenaal iyo niyad jab haafkaamkii ugu horreeyey afartan shanta daqiiqo arsenaal waxay ahayd koox iyo koox la-aan chelsea muuqatay guulo iyo maxaa la yirahdaye isku day waday arsenal way ka jajabnaad waxaas maba la sheegi karinba afartii shan daqiiqa u horreysay looma tirin arsenal markii laisku soo laabtay wixii ilaa haddana ka horreeyey toddobaatankii weli chelsea ayaa kasii muuqatay laakiin bojotino waxaa dilay bedelkiisa oo aad moodid inuu aad ugu degdegay maadaama ciyaaryahanadii weerarada sida balmer starlin oo dilinta soo galayo oo aad hardadaf ugu aha kooxda ee la bedelay taas waxay saaid jaanis ay siisay kooxda arsenal arsenal marka waxaad moodaa inay fursado iyo jaanisyo ay heshay maadaama iyadana bedelkeeda ay heshay ciyaaryahano wax tari karo sida trosad oo la keenay oo kale oo dhammaystiray wanaagsanay aad aragtana waxaa jiray qaladaad badan oo labada kooxood ay kala galeen gooshii uu dhaliyey motrig eh, in banaanka laga toogtay kooxda arsenaal goolhayaheeda si lamida gooshi uu dhaliyey ninka la yihahdo rice eh, banaanka iyana in laga toogtay eh, goolhayaha chelsea taas laba qalada aheed rigoore in lagu galay kooxda arsenal oo arkaysay ee jabtay marka arsenal ay soo celiyeen natiijadeeda wuxuu ahaa rice oo banaanka ka toogtay hal gool goosha labaadna natiijo iyo waxay darantay arsenal inay soo noqotay tobankii daqiiqa u dambeeyana barashar aad u xooganaa la saaray kooxda chelsia iyadoo rajada sagaashanka ee weliba inkatia oo gool loo malaysan karay inay gool tahay birta ag martay oo khasaariyey taasna haddii shabaqa ay gaar lahayd dhibcaha laga qaadan lahaa chelsia si kastaba isku soo wadaduuba chelsia waxaa laga filan karay dhammaystir wanaagsan in shan ama afar ay geyso kooxda arsenal laakiin ma dhicin oo khasaaro badanaa dhacay marka meeshii laga malaysanaya inay guul chelsia gaarto baraajo aysan u qalmin ayaa la geliyay marka waxaan dhihi karay waxaa guul mudnaa kooxda chelsia aad iy aad markaynu eegno eh, labada tobabare waxay ahaayeen labada tobabare markaasi dabcan ciyaarta dabcan eh, door muhiima ah ka qaatay markaynu eegno smisrow oo muddo aan u ciyaarin kooxda gandars ayaa la keenay sidoo kale dekay hafartis daqiiqo inkatiya lixdan iyo sideed daqiiqo tarsad waxaa weeyaan toddobaatan iyo sideed daqiiqo sidaas ay tahay tarsad toddobaatan iyo ayaa la keenay sideetan ninkan ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan aad u khatar badan mar weliba haddii uu tarasad soo galo bedelkiisii aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay sidoo kaleet markaynu eegno koox kubadda cad ee qaladaadka ay sameeyeen waxaa laleeyahay waxaa la rabay maadaama ciyaartu waxa weeyaan toban daqiiqa gudahooda laba gool looga keenay qaladadkuu sameeyey waxaa ka mid ah sida aa sheegtayba in weeryahanadiisii uu bedelay sidoo kaletana aan qadka dhexe uusan bedelin maadaama muskasidow iyo enso fernandes iyo galagar ay ciyaarta dhammaystirteen markaynu eegno tiaga silva iyo weliba levi colwill sidoo kalete william saliba iyo gabriel waa afarta difaac ee arsenal iyo chelsea dadaalay boqolkiiba boqol aad aad wanaagsanaa markaynu eegno rikoorka marushi bujuntino waxa weyaan waxaa laleeyahay weli kooxda kubadda cagta arsenal walashi burgentino garoonkiisii ma uusan ku inkastoo kooxda kubadda cagta arsenal waayadanba iska haysato kooxda kubadda cagta chelsea lixdii kun ugu dambeysay shan ka ah ayaa la garaacay kooxda kubadda cagta chelsea ee eh, rikoorkooda sidoo kaleeto eh, markaynu eegno eh, ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo maqaylo mudrigi oo kooxda kubadda cagta arsenal maray ku dhawaatay chelsea ku biiray isagu xalay waa uu wacdireeyey sidoo kaleeto cool balmer aad yad ayaa loo ammaanaya ciyaaryahaankan waxaa laleeyahay boqolkii boqol waxa weeyaan lacagtiisii aad ugu fiican tahay markaynu soo gabagabayno arsenal waxa weyaan iyagu weli waa abitin arsenal waxay u qalantay inay guulaysato chelsea sidoo kaleeto laakiin mar waliba barbarahan waxay muhiim u tahay kooxda kubadda cagta arsenal oo weli ay ambitin tahay weli chelsea kaalinta ama kaalmaha dambe mayaysan soo dhaqaaqin waxa ku jirtaa kaalinta tobanaad horyaalka bermeliga hal koox kubadda cagta ee arsenaal ay ku jirto kaalinta labaad ee horyaalka bermeliga markaynu eegno mancity iyagu way badiyeen brighton ayay garaaceen sidoo kale koox kubadda cagta everton iyaguna waa la garaacay sanadkan arsenal macity iyo liverpool waa saddexda kooxood loo saadaalinayo ku guuleysiga horyaalka bermeliga xataa kooxda kubadda cagta sporis bal waran awooda liverpool iyo mancity eh, dabcan horta aan dib ugu noqdo su-aashada oo soo ee kulankii xalay labada kooxood waxay ku jireen difaac aad u wanaagsan ay soo bandhigeen sida saliba iyo gabriel oo kooxda arsenal ahaa oo aad u celiyey difaacyada iyo goola loo filan kara dhalan karaan sidoo kale waxaa jeebka gashtay bukayo saako oo san fit ahayn oo wax fiican ba soo bandhigin ninka layihahdo kokolera oo aad u celiyey martinelli ninka la yihahdo labaa lagu saarnaa si aad fiirinaysay wax inta badan soo fakan jiray oo jelsiya ay fahantay waan isleeyahay jalsi xalay waxay fahantay waxay aad martinili ayuu ahaa martinili orod iyo hardafuu ku geli jiray inta badanna nasiibka ugu wanaagsan iyo golasha ugu wanaagsan ninka ka dhali jiray jalsia wuxuu ahaa martinili xalayna laba nin ayaa lagu qabtay sida arkeysa mala guusto ninka la iyo difaac kale oo laba ayay ku hayn marka waxaad moodaa in jalsia ay la imaaday khibrad ah sida lagu celin karo weeraryahanada arsenaal oo ay wax ka baratay kulamadii hore saasna ay ku dabaqday marka arsenal waa la joojiyay si kastaba labadeeda weerar ee labada garab ee martinel iyo saaka aad ayaa loo joojiyey tan kale hadaan u imaano oo aad sheegtay tartanka ama hardanka loogu jiro horyaalka horta liverpool waxba uma hayo uma muuqato koox tartami karto markaan fiirino waayo bandhigyadeeda iyo waxa ay muujinayso liverpool iyo united maanta waa isu keymid ani markaan eego labadaba marka uma muuqdo uma muuqato kooxda layihahdo liverpool inay tartan ay ku jirto eh, laakiin eh, waxaaba dhaantaba oo tartan inay geli karta ay muuqataa kooxda tottenham eh, loolanka weli waxau udhexeeya arsenal iyo city cid kaloo ka muuqata meeshan uma jeedno kolley un iyagaa kala calafsan doono waxay nawaag tahay in markii afraad suurtagal ay tahay in rekoorka la jibiyo oo ay city meeshaan ay noqoto dawaco meesha calaf uga baratay maclool ugu dhimataa marka ama waxay noqonaysaa in ay city markii afraad ay meesha ku dhimato ama inay guuleysato markii afraad ay rekoor jibiso arsenalna maadaama nasiibku aysan ku wanaagsanayn suurtagal in mar afaraad ay city saas wax ku heli karto marka si walba waxay ila muuqataa weli inay loolamayaan keliya laba kooxood oo ah city iyo arsenal dadka kale waxba uma haysaab waa maadsantahay waayahay axmed dir nuur ayuu kaasi ahaa waxaana isla falaqeynayna kulmadii la ciyaaray sidoo kulankii chelsea labada labada ku dhamaaday liverpool guushii ay gaartay iyo city body, show key. guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idacadda kulmi magalada muqdisho intaan kusoo gabeynana barnaamijka barnaamijkiisa eega nabad